alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeenani waa kii saddexaad ee ka mida kitaabkii kitaabu towxiid aladii huwa xaqullahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed ibn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi calayh wuxuu ka bilaabanayaa baabka koobaad masaa-ishiisa masalada sideedaad buu ka bilaabanaya masalada sideedaad may tan sagaalaad buu ka bilaabanaya ataasicatu cidamu shani halaai laayaati اlmuxkamaati fi suurati اlancaami cinda asalaf halkaasuu ka bilaabanaya insha allahu tacala ka bilaabayna ataasicatu masalada sagaalaad ee ka mida masaa-isha laga faa'iidaysanaya baabka cidamu sha'ni halaati alaayaat saddexdii aayadood arrinkooda weynankooda weeye almuxkamaati ee la sugay ee aan la nasakhin waa masalada sagaalaad a baabkii koobaad masaladiisa sagaalaad baynu maraynay waynu akhrina weliba maalinkii dhoweyto laakiin sheekh cabdirashiid wuxuu yidhi duubitaanka baa iga halaabay bal laga bilaabo masalada sagaalaad ayib marka cidamu shani halaati laayaati saddexdii aayadood arinkooda weynankooda ama weynankiisa almuxkamaati ee la sugay oo aan la nasakhin oo fii suurati اlancaami suuratu lancaam dhexdeeda ku sugnaa cinda salafi salafka agtiisa oo waa meeshuu lahaa cabdulaahi bnu mascuud qofkii raba dardaarankii nebi moxamed inuu akhriyo oo weliba tiim barihiisu uu saarnaa aayaadkii u lahaa weeye marka saddexdaas aayadood arrimahoodu arrimo waaweyn weeyaan axkaam waaweyn oo waxay ka hadlayaan wada muxkamaad ah wa fiihaa saddexdaa aayadood waxaa ku dhex sugan oo ancaamku ku jirta cashru masaa'ila toban masalo awaluhaa haatan ugu horraysa ay tahay annahyu reebid la iska reebay can ishirki la wadaajinta ilaahi cibaadadiisa iyo xuquuqdiisa gaarka ah cid kale loogu daro tobankaa masalo qul tacaalow atlu laga bilaabo ilaa wa anna haadaa siraatii mustaqiima laga gaaro weeye marka tobankaas ayagaa tobankaas masalo oo saddexda aayadood ay ka waramayaan bal inta dib loo muraajaceeyo oo saddexda aayadood la fiiriyo tobankaa masalo qeyb ka ah waa wax la isfarayo waxa ha la sameeya laleeyahay waa wax la iska reebayo oo waxa ayaan la samaynin saddexdaa aayadood ee suuratu ancaam dabayaaqadeeda ku jira bal inta dib loogu noqdo tobankaa masalaha laga soo saaro alcaashiratu masalada tobnaad yaan la isku dhex khaldin wa fiihaa cashru masaa'ila iyo alcaashirada toban dambeyto alcaashiratu waxay toban ka tahay masaa'ilkii baabka laakiin wa fiihaa cashru masaa'ila waxay ka hadlaysaa masaladaa sagaalaadoo saddexdaa aayadood baa waxaa ku dhex sugan toban masaluu yidhi musanifku ayib alcaashiratu masalada tobnaad ee baabka laga faa'iidaysanayo al aayaatu aayadihii weeye almuxkamaatu ee la sugay ee usuusha ka hadlayoon la nasakhin oo fii suurati اlisraa'i suurat lisraa ku dhex sugnaa wa fiihaa aayaadkaa waxaa ku dhex sugan hamaaniya casharata siddeed iyo toban mas'alatan ee masalo waa dhowr aayadood ayagana aayadahaasaa waxaa ku dhex sugan buu yidhi siddeed iyo toban masalo badaa ilaahay wuxuu badaa wuxuu ku bilaabay haa masaa'ilkaas allaahu alla biqowlihi oraahdiisa laa tajcal ha yeelin maca allaahi alla la jirankii ilaahan ku la caabudo aakhare ee kaleeto oo fataqcuda markaa aada fadhiisatid madmuuman xaalaa tahay mid la dhaleeceeyey oo la lacaayey makhduulan ee la hoojiyey oo hiilkiisa iyo garabkiisa laga baxay fataqcuda fadhi haddii lagu fasiro madmuuma waa la xaalaynayaa oo taqcudo faacilkeedaa laga xaalayn haddii lagu fasiro macno kaleeto bimacnaa saarana wuxuu noqon oo fataqcuda markaa aada ahaatid waa kaana iyo sideedii oo kale u dhaqmaysaayo ismiga khabar bay qaadan oo ismigii waa anta madmuuman mid la ceebeeyo oo makhduulan la hoojiyo madmuumanna waxay noqonaysaa markaa khabarkii musanifku aayaadkaas wuxuu ku tilmaamay siddeed iyo toban masalo laakiin alimaamu raasi kitaabkiisa weyn ee tafsiirka wuxuu gaarsiiyey shan iyo labaatan mas'ale ayuu gaarsiiyey oo iyaguna isugu dhex jira qeyb la isfaray iyo wax la iska reebay waxay ku bilowdeen shirki la iska reebo waxayna ku gebagaboobeen shirki la iska reebayo bal hadda u fiirso aayadda lagu bilaabay bada-aha allaahu biqowlihi laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara wa khatama wuxuu ilaah ku gebagabeeyey haa masaa-ishaas iyo aayaadka ah biqowlihii oraahdiisa walaa tajcal ha yeelin maca allaahi alla la jirankii ilaahan ilaah aakhare ee kale oo fa tulqaa markaa lagugu rido fii jahannamo naarta jahannamo dhexdeeda maluuman xalaad tahay mid la eedeeye lownku waa canaanta mid la eedeeyooo la canaantay madxuuran ee la durjiyey ee naxariista ilaahay laga durjiyo laga dheereeyey marka shirkigoo la iska reebayana waa lagu bilaabay shirkigoo la iska reebayana waa lagu gebagabeeyey waxaa kaloo labadaba la raaciyey shirki qofkii ku dhacay inuusan marra wanaag mudnayn marka shan iyo labaatankaa masalo oo aayaadka ku dhex sugan ayagana dib inta loo jalleeco ha la soo diyaariyo ha la soo akhriyo wanabbahana wuxuu nagu baraarujiyey allaahu alle subxaanahu nasahnaaye calaa cidami sha'ni haadihi tan ayada ah arrinkeeda weynankiisa almasaa'ili ee masaa'isha ah siddeed iyo tobankaa masale ee suuratulisraa ilaahay uu kaga warramay masaa-ishaas ilaahay wuxuu nagu baraarujiyay weynankeeda bi biqowlihii oraahdiisa uu yidhi daalika arrinkaas laguu soo tilmaamo oo aayaadkaa lagu soo sheegay mimaa kii ayuu ka mid yahay waxaa uu kuu waxyooday ilayka adiga xaggaaga nebi moxamedow rabbuka rabbiga min alxikmati war murtiyada xaalu yahay warkaas waa murti xikmaddu waa murti waa shay wanaagsan inaad ku hadashid si wanaagsanna aada u soo bandhigtid xilli ay ku habboon tahay ina aad sheegtid xikmadu waa midaas weeye marka murtidaas ayuu ka mid yahay waxyaalaha lagu waxyooday murtidaasaa ka mid a ah. alxaadiyata cashara masalada koob iyo tobnaad masalada koob iyo tobnaad aayatu suurati nnisaai suuratu nnisaa aayaddeedii weeye allatii taasoo tusamaa lagu magacaabo aayata alxuquuqi xaqaqa een xuquuqda aayaddeedii xuquuqdii alcasharati ee tobanka ahayd bada-a wuu bilaabay haa aayaddaas ama xuquuqdaas allaahu alle tacaalaa sarreeye biqowlihii oraahdiisa uu yidhi wacbuduu caabuda allaaha alle walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi alle shay-an cidna aayaddan suuratu ancaam ku sugan ee suuratu nisaa ku sugan ayadana waxaa loo yaqaanaa aayatu alxuquuqi alcashara toban xaq bay ayaduna ka waramaysa suuratu nisaa tobankaa xaq ilaahay wuxuu ku bilaabay ilaahi keligii in la caabudo shirkina aan loo samayn wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an laa ilaaha ila allaahu bay la macnata oo wacbudullaaha waa sugitaan ilaahay cibaado loo sugayo waa ila allaahu oo kale walaa tushrikuu bihi shay-anna waa laa ilaahadii oo kaleeto laa ilaaha weeye marka waa nafyiyo ihbaat tobankaas xuquuq oo suuratu nisaa ilaahay uu kaga waramay ayaddana ayadaas ayadana inta dib loogu noqdo oo kow iyo laba la yidhahdo musxafka la soo saaro ayadana ha laga soo saaro athaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad atanbiihu waa baraarujin calaa wasiyati rasuulillaahi ilaahi rasuulkiisa dardaarankiisii la isku baraarujinayo cinda mowtihi markuu dhimanayay agteeda uu rasuul ku dardaarmay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo waa hadalkii cabdulaahi mascuud ou lahaa qofkii rabaa dardaarankii nebi moxamed iyo tiin berihiisii inuu ogaado aayaadka ha akhriyo wuxuu rabaa musanifku inuu ku yidhahdo arrinkaasaa lagugu baraarujinaya markuu nebigu dhimanayay towxiidka inuu ka dardaarmay xuquuqda ilaahay inuu ka dardaarmay xuquuqulcibaadna uu ka dardaarmay marka waa baraarujin atanbiih waa baraarujin baraarujin calaa wasiyati rasuulilaahi rasuulka alla dardaarankiisii la isku baraarujinayo cinda mowtihi geeridiisa agteeda sala allahu calayhi wasalama marka waynu sheegnay dardaaran qornaan ma aha mid tiin baro uu ku dhufsanaana ma aha laakiin aayaadkaasaa lagala soo dhexbaxoy oo saxaabigu u deliishaday athaalithata cashara masalada casharata masalada labiyo tobnaad macrifatu xaqi illaahi ilaahay xaqiisa garashadiisa weeye iyo barashadiisa calaynaa dusheenna uu nagu leeyahay ilaahay baa ku abuurtay xaqna waa kugu leeyahay waajib waxaa kugu ah xaqa ilaahay uu kugu leeyahay inaad baratid si aad u gudatid sababtu waxaa weeye shayga haddaadan garanaynin dee sidaad u gudatidna way kugu adkaanaysaa ula timaadid marka macrifatu xaqillaahi ilaahay xaqiisa barashadiisa weeye calaynaa dusheenna uu ku leeyahay oo waajibka inooga inaynu ilaahay u samayno xaqaas ula nimaan alraabicata casharata masalada afar iyo tobnaad macrifatu xaqi alcibaadi addoommada xaqooda barashadeeda weeye barashadooda barashadiisa weeye xaqaas calayhi alla ay ku leeyihiin idaa addowwa hadday gutaan xaqahu ilaahay xaqiisa hadday gutaan musanifku meesha wuxuu kaga hadlayaa xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoommadu waa maxay waa soo maro an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an bay ahay xaqa addoommadu ay ku leeyihiin ilaahay waa maxay anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shay-a qof aan shirki samaynayn waa inuusan ilaahay cadaabin cadaabku laba u qeybsamaayo cadaab abadi ah oo qofku dee ku waaro qof muslima cadaab ku waari maayo iyo cadaab awaliyahoo qofku aslanba inuusan awal ahaanba gelinba marka horeba inuusan gelin oo ilaahay gara maryaba waan arki doonaa xadiidta qaarkood oo kitaabka inoogu imaan doontaa dad aan cadaab iyo xisaab midna ayagoon marin jannada ilaahay gelaya ilahay aan lagu darin marka macrifatu xaqi alcibaadi calayhi macrifada in la barto xaqa addoommadu alle ku leeyihiin idaa addow markay gutaan xaqahu xaqiisa ayib culummadu waxay ka hadlaan ilaahay ma cid baa waajib wax ugu leh xaqulcibaadi cala allaahi xaqay ilaahay dushiisa ku leeyihiin laba qaabbay culimmadu qaab uga hadla qaar uga hadlaanoo ahlu sunna waxay leeyihiin xaq ilaahay asagu uu isku waajibiyey weeyaane cid ilaahay khasab wax ugu leh ama abaal ku ilaahay ma i jirto laakiin ilaahay wixii xunna waa iska xarimay oo addoommada ma dulmiyo xaramtu dulma calaa nafsi waa asagii lah wixii wanaagsan addoonkii wanaag sameeyey inuu wanaag u sameeyana isagaa isku laasimiyey laakiin cid ilaahay waajib wax ugula lama arko dadka ahlubaatilka qayb ka mid ah waxay qabaan ilaahay waxaa waajib ku ah wixii wanaagsan inuu sameeyaa waajib ku ah muctasilada ka mid ah waajib waxaa ku ah maalan qofkii tukada inuu janno geeyo waajib bay ilahay ku tuuleeyi wixii xun inuusan samayna waajib bay ku tahay laazim buu ilaah kaga dhigaya marka arrinkaasi marka waa khalad ilaahay isagaa isku laazimiyey laakiin cid waajiba xogula lama arko qolyana ayagoo arrinkaa ka dagaalamaya waxay yidhahdeen cid ilaahay wax kula lama arko madhabka ahlusunna marka waxaa weeye ilaahay cid baa wax ku aadamo aadamuhu waxbay ku leeyihiin laakiin waxa ku leeyihiin waa fadli asagu uu galaye wax khasab ay ugu leeyihiin ma aha xadiidkaana laga qaadanaya alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaad anna haadihi tan almas'alata ee mas'alada ah laa yacrifu ma garanayn haa ayada akaru saxaabati saxaabada badankoodu nusakhda qayb baa waxay qoraan kahiirun in badan oo min asaxaabati saxaabada ka mid ah masaladan shan iyo tobnaad waxay ka mid tahay masaa'ilka dadka sheekha kitaabkiisa wax ka sheegay ay aadka ugu dureen bay ka mid tahay oo ay yidhaahdeen moxamed ibnu cabdiwahaab kitaabkiisan towxiidka wuxuu tilmaamay saxaabada badankoodu inaysan tawxiidka aqoono ashahaadateynka aysan aqoono sidaa awgeed ay gaalo ahaayeen bay ka dhaliyeen marka halkaasay ka tuureen laakiin arrinkaasu sax ma aha laba jaanib labadaba saxu ma aha iyo laba dhinac marka laga eego waa kow saxaabada nebi maxamed iyo wanaagooda asagaaba ka warrami doona musanifku raxmatullaahi calayhi waa qodob qodobka labaad anna haadihi اlmas'alata laa yacrifuhaa akaru saxaabati maxay horta ku saabsantao ka hadlaysaa masaladan xadiidku musanifku horta u deliishadoo kala soo dhexbax qaabku u deliishanaya waxaa weeye mucaad iyo nebigu waa wada socdeen waana la wada sheekaysta wuxuuna nebigu ku yidhi mucaadow xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay iyo kay ayagu ku leeyihiin ma garanaysa mucaad wuxuu yidhi allahu warasuulu aclam soomaynaan soo marin sidaasuu yidhi markuu nebigu labadiiba u sheegay mucaad wuxuu yidhi nebi muxamedow afalaa ubashiru naasa dadka miyaanan ugu bishaaraynan nebiguna mayuu yidhi intaaba soo mara soo mara xadiidkan kusoo mara xadiidkiina waa xadiid saxiixa mucaad marka nebigaa wuxuu yidhi arrinkan nebigu ha ugu bishaarayn su-aasha meesha taalla waxa mucaad nebigu uu u diiday oo uu yidhi dadka ha u sheegin waa maxay ma towxiid baa maya isagaaba towxiidka haystaba mucaad saxaabadii nebiga joogto abubakr iyo cumar yaa joogo wada ahlu tawxiid bay wada ahaayeen saxaabadii waxaa loo diidan yahoo mucaad la yidhi dadka ka qari waa bishaarada ma u bishaareeyaa soo ma ahayn bishaaradaas wey bishaaradaa le dadka u sheegi bishaaradaasna waxay daaran tahay xaqa ilaahay dadku way yaqaaneene xaqa ayagu ilaahay ay ku leeyihiin oo hadday xaqi ilaahay gutaan maxay ilaahay ku leeyihiin bifadlihi wa ixsaanihi ayay bishaaradaasudaaran tahayoo de ilaahay haduu ku cadaabana kaama gardarna asagaa ku haduu ku janneeyana bifadlihi iyo naxariisiisu kugu janneeyey ayib marka qadiyadanu waxay ka hadlaysaa waa bishaarada waxa uu leeyahay saxaabada badankoodu ma ogeyna bishaaradan weeye oo saxaabadii mucaad intuusan nebigu arrinkan u sheegin ka hor dhintay dee arrinkan maysan ogeyn bishaarada ah maysan ka warqabin kuwo badanoo markaa joogay oo ajiladii waaweynaa aysan ka mid ahaynna waxaa weeyaan waa laga qariyey sidaa awgeed fahamka noocaasa ayuu bukhaari u baabaystay fii saxiixihi baabun man khasa bilcilmi qowma duuna qowmin karaahiyata anlaa yafhamuu xadiidkan u deliishaday laftirkiisa wuxuu leeyahay wuxuu u baab yaha qofkii cilmiga ku gooni yeela dadka qaar ka mid ah qaarna ka qariyoo aan u sheegin oo kuwaan u sheegay muxuu u sheegaya way fahmi karaan kuwan uu ka qariyey muxuu uga qariyey caqligooda iyo iyo tababarkooda ay qabaan oo aqoomeed baan gaarsiisnay inay cilmigan fahmaan cilmiguna wuxuu leeyahay maraaxil ilmuhu qur-aanka markuu baranayo intaan qur-aankaba loo bilaabin baa farbar loo bilaaba xikaadaa laga soo dhisaa marka kabacdi marka ugu horreysaba haddaad tidhahda suuratulbaqariya faatixaan uga bilaabaya dee caqligiisa iyo awooddiisu ma gaarsiisna cilmiguna waa saas oo kaleeto cilmiga sharciga sidaasoo kaleeto weeye ayib marka waxaa laga hadlayaa waxaa weeye waa masaladaa ku saabsan bishaarada sidaasuuna u baabaystay sheikhu raxmatullaahi calayhi bukhaari xadiidkaasuuna sheega waxaa la mid a ah xadiidkii abu hurayra fii saxiix muslim abu hurayra nebigu maalin saxaabada u dhex fadhiyey buu dhaqaajiyo kaca markaasay waayeen markay waayeenna abu hurayre iyo saxaabadii waa kala yaaceen waxale bal nebiga aan raadina armaa gacanta ku dhiga abu hureyre nebigii oo beer ku jiru usoo galay nebigu waa arkay ma abu hureyra soogal uu soo galay labadii kabood buu intou dhig wuxu labadaydan kabood inta qaadid beertaa gadaasheeda qofkii aad kula kulantid oo laa ilaaha ila allahu oranayo towxiidka ku dhawaaqayo dar ilahay ay ka tahay jannada ugu bishaare isagoo kabihii nebiga wata abu hureyra baa cumar ka hor yimid nebigii inuu arkay buu u sheego kabihii nebigu arkayoo haye xaggee u socotaabi nebigaa yidhi qof kastood la kulantid oo laa ilaha ila allahu maxamad rasulah ohanaya oo towxiidka ku dhawaaqaya oo ikhlaas ay ka tahay jannada ugu bishaare halkaa xabadkaa uu feer kaga dhufto sarjuglu u ridayba abu hurayra oo ordahyaa u yimid oo qaracan uu u sheego wuxuu yidhi baa i waana kan waaba soo socdaa waaba soo galayba cumarow maxaa dhacay nebi allow intaa keliya dadka haddii loo sheego oo towxiidka qofkii ku dhawaaqo dar ilaahay ay ka tahay jannuu gelaya inta ay maqlaan intay intaa isku halleeyaanoo laa ilaaha illa allah maxamedun ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamad intaa yidhaahdaan bay camalkii iyo shaqadii iyo cibaadadii iska daynayaan intaana isku hallaynayaan marka dadku ha shaqeeyeene nebi maxamed oo faraha ka qaad nebigu waa yeelay calayh isalaatu wasalaam wuu daayey waxa dadka laga qaranaya marka waa maxay towxiidka ma aha in janno lagu gelayana ma aha waa bishaaradii waa bishaaradii marka qofka haddii asagu fahamka la qalloocdo hadda asagaa fahamku la qalloocdo hadduu qof xuma raadisa yahayna dee waxa weeye xaq laguma qancin karaa sidaas qofka asagu hadduu xuma raadis yahay laakiin waa masale caadi oo la fahmi karo towxiidna ma aha towxiidku waxada yuwaxidu towxiidan waxa weeye waa kelmad mudakar ah ana haadihina waa kelmad muana ah marka waxa laga hadlayaa waa bishaarada bishaarada wey bishaaradaas ayaa laga hadlaya ana hadihi almas'alata masaladan ayada laa yacrifu ma garanayn ha ayada waa bishaarada akaru saxaabati saxaabada badankooda asaadisata casharata masalada lix iyo tobnaad jawaasu kitmaani اlcilmi cilmiga qarintiisa banaanideeda weeye lilmaslaxati maslaxo darteedna loo qariyo shay cilmi ahaa inaad maslaxo darteed u qari sidoo maalan dadkan aad isleedahay masaladan u sheeg baa waxaad ogaatay inay ku fidnoobayaan haddaad u sheegtidba waad ka qarinaysaa marka ilaa marka dadka lasoo bisleeyo oo lasoo dhiso ilaa dadka lasoo dhiso ayib arrinka noocaasa waa muhim abu hurayra xadiid wariyey wuxuu yidhi nebi moxamed laba waxyaalood buu ii sheegay buu mid ka ah waan idinku faafiyo waan idin gaarsiiyey buu yidhi midna waan qarin buy haddaan sheego surkaa la ii dheeraynayaa buu sababtoo a ah, ah, madaxdii wakhtigaa joogtay buu xadiidkanu ka hadlayaa madaxdiina waa joogaan hadduu yihahdo xadiidkaanu sidaas weeye idinku idinka hadlaya waa la dilayaa marka wuu qariya marka naftiisa u baqa marka way bannaan tahay waxaa la mid ah xajaaj ibnu yuusuf baa waxaa la sheegaa anas ibnu maalik baa wuxuu u sheegay niman curaniyiin la odhan jiray oo nebiga inta u yimid madiino ugu yimid oo islaamay oo nebigu uu magaada magaaladii madiina intay ku xanuunsadeen bu wuxuu yidhi geelaa dhalay oo halkaa daaqaya orda kaadidiisa iyo caanihiisa cabba waad ku daltabioteen meeshan aad ku roonaateen meeshii markay inta tageen oo geela caanihiisa cabbeen oo kaadidiisii cabbeen oo ay biskoodeen bay geeliina dhaceen shaqaalihii la joogana kow kaga siiyeen nimankii waa la soo qabtay xoolihii waa laga soo dhiciyey meel cirida inta la geeyey baa indhaha waxaa laga geliya masaabiir iyo qodobo waa la dilay ciriddaasay ku nafbaxeen marka xajaaj ibnu yuusuf xadiidkii markuu maqlay anas ibnu maalik ka maqlay jaranjar buu ka dhigta nin allaala ninkii khilaafay intuu soo qabto buu ohan jiray hakadaa facala rasulu lahi sal alay wasalam rasuulku u geli jiray mujrimiinta iyo dambiilayaasha iyo ragga dowladda ka hor yimaada iyo saasuu rasuulku u geli jiray anas marka xadiidkaa uu xajaaj u sheegay markuu xasuusto dhibkii ka dhashay waa ilmayn jiri anugu diin faafi baan islahaay ma balaayadan mufsidkaha xadiidkaaga sidaan ha uga faa'idaystaanaysa lahaa buu ohan jiray marka waa maxay xadiidta noocaasoo kaleeta madaxdii haddaad is shucuubta iyo dadka rayidka hay ah si xun uga faa'idaysan waad ka qaranaysaa u sheegi u sheegi mayse ayib nin khaiibahoo masaajid ka khudbaynaya baa wuxuu la hadlayaa dad beereley ah eh. beereleydana qur-aanku wuxuu u yaqaanaa kufaar kufaar buu u yaqaanaa acjaba alkufaara nabaatuhu kufrigana waa aasitaanka de qofka beerleyda beerti marra waa usoo baxaysaa marra waxbuu xabaalaya acjaba alkufaara beeraleydiibaa waxaa yaabgeliya nabaatuhu wixii beertu ay soo saarto ka soo dhashay waa khadiib marka wuu khudbaynaya intaasuu ka hadla marka markaasuu leeyahay kufaarta aayaddu ay ka hadlayso waa beeraleyda beeraleyduu u khudbaynaya marka waxaana ma fahmi karaanba waremiyi weyba xanaaqeynba ma annaga hadda gaala markaasuu maya waxaa laga hadlahayaa waa in wax la qariyo saasaa laga hadlaya oo maxaanu qarin anaguma anaga diinta qarinay maba fahmayaanba war xadiidku aayad qur-aan sidaas war aayad qur-aan anaga gaalnimadeeda ka hadlaysaa ma ay jirto adilaha kusoo aroortay bukhaari iyo muslim akhriya bukhari iyo muslimba ma yaqaanaanba maxaa markii hore ugeeyey marka inuu yihahdo gaalaa tihiin oo ayaga afkaa ugeliyeyba ereygaas inuu ka wareegaa la raba sababtoo a ah mustawahooda cilmi baan gaarsiisnayn marka waa masalo saxa kitmaanulcilmigii ceebaysnaayo qofkii cilmi uu ogyahay inta la weydiiyo qariya maalinka qiyaame xakama afka loo gelinayaa waa cilmi uu awoodo inuu sheego fitanna aysan ka dhalanayn laakiin cilmigaadaan awooddiisa lahayn ama dhib gaarayo ama ummaddan aad u sheegaysa aysan awoodi karin waad ka qarin kartaa cilmigaas sidaa awgeed buu wuxuu yidhi musanifku jawaazu kitmaan alcilmi lilmaslaxati maslaxa darteed in loo qariyo oo cilmigao dhan ma aha nisakda qayb waxaa ku qoran jawaazu kitmaani bacdi alcilmi cilmiga qaar ka mida in la qariyo ah, waad ka qarinaysaa dadka ayb asaabicata casharata masalada waxaa weeyaan toddobiyo tobnaad istixbaabu bishaarati lmuslimi qofka muslimkaa bishaarayntiisa u bishaarayntiisa sunnanimadeeda bimaa shay loogu bishaareeyo yasuru farax gelinaya hu ruuxa muslimka waa maxay wax waxaad ogaatay qofkan walaalkaaya farxad u ah ama wax adduunye ha noqoto ama wax aakhira ha noqote waxaa sunnada nebigu taha inaad walaalkaa ka farxisid sidaa owgeed mucaad ibnu jabal markii xadiidka loo sheegay oo arkay fadliga ay leedahay laa ilaaha ila allahu iyo dar ilahi in loola yimaado wuxuu yidhi afalaa ubashiru naasa dadka miyaanan u bishaaraynayn wixii wanaagu aad ogaatid laguma bakiile dadka waa la gaarsiiya marka waa sunnada nebiga qayb ka mid a ah. sidaa owgeed baad garanaysaan xadiidkii kacab ibnu maalig oo dheeraa oo kitaabkii xuquuqul aabaa'i calal abnaan aan ku akhrinay waxaa ka mid ahaa toobadiisii marka la aqbalay oo saxaabada loo sheegay saxaabadu waxay u tartameen inay gaasiyaan kacab ibnu maalik qaabka ilaahay uga toobad aqbalay iyo toobadda in laga aqbalay markaasaa la kala firxada mid orda mid buur fuula mid faras ku soo orda midba sibu u orda marka waa bishaarada qofka muslimka istixbaabu bishaarati lmuslimi qofka muslimkaa u bishaarayntiisa sunanimadeeda bimaa shay loogu bishaareeyo yasuruhu farax gelinaya dabcan waa wixii wanaagsan haduu qaad la-aan ahaayo qaad iyo sigaar uu waayey oo aad meel ku soo aragtay dukaan xunahoo lagu gadahayo qaad iyo sigaar inaad tidhaahda maalin dhaweyd baan maqlay qofka muminkaa in loo bishaareeyo waa fiican tahay waa sunanime hebelow kaale bishaaro haya bilkhayr halkaana sigaarkii lagu gadayo qaadkii aad u baahnayd haddii qofkaa darkiisa iyo dhibkiisaaad ka shaqaysaye taasu bishaaro ma ah. qof buu rabay inuu dilo waa nin dhiigyacab qofkiina wuu la-a bishaaran ku wadaabaat oo maxay tahay gurigaanu ku dhuumanaya hebelkaa rabta inaad disha xaqdaruuna ku dilaya waxa laga hadlahayo wixii farxad gelinaya waa wax sharciga ilaahay sax ku aho ilaahay raalli ka yahaye wax xun hadduu asagu ku farxaayo laga raali lagu raali gelin maayo athaaminata casharata masalada sideed iyo tobnaad alkhawfu waa in laga baqo cabsi laga cabsanayo min al itikaali isku hallayn iyo tala saarasho calaa sacati raxmat illaahi ilaahay raxmadiisa ballaarnideeda iyo waasicnimadeeda in la isku halayo laiska tala saarto inaad ilahay tala saarati laguma diidana laakiin ilaahay waa kafuururaxiim oo dembigu dhaafa intaad tidhaahdeed adoon waxba shaqaysanayn oo cibaadaysanayn oo camal falanayn raxmaddaa ilaahay umbaan isku halaynaya inaad tidhahde may ma lagaa yeelaya shaqayso sida awgeed nebigu markuu yidhi qofna camal uu la yimi jannada ilaahay ku geli maayo yali xataa adiga suyir xataa aniga mar hadday sidaa tahay maxaabaan isu dhibaynaa baa li wuxuuba wax horey ilaahay u qadaray hadday tahay maxaabaan isu dhibaynaa markaasuu shaqeeya nebigu calayh isalaatu wasalaam cibaadaysta oo shaqaysta oo naftiinna wixii badbaadadeeda ka shaqeeya qof walba wixii ilaahay u abuuray buu ilaahay usfududaynaya ah, qofkii ahlujanno ahaa jannada asbaabteedu ilahay u fududayn qofkii ahlu naarana naarta wuxuu ku geli lahaabaa ilahay u fududaynaya dayib loo sahlaya marka ilaahay waa kafuururaxiim oo raxmadiisu waa ballaaran tahay oo wasica raxmatii wasicad kula shay weeye laakiin intaad tiraa raxmadda un baan isku halaynayaa inaad camalkii iska dayso cibaadaysan weydaa la diidan yahay laakiin ilahay tala saaro iskuna hale alkhawfu in laga boqo min alitikaali in la tala saarto oo la isku haleeyo calaa sacati raxmatillaahi ilaahay raxmadiisa ballaarnideeda ataasicata casharata masalada sagaal iyo tobnaad qowlulmas-uuli kii la kii wax la weydiiyey oraahdiisa weeye camaa shayna la weydiiyey laa yaclamu uusan garanayn allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ayaa aclamu og horey baan masalada uga soo hadalay horta allaahu wa rasuuluhu aclam masale cilmiga markii lagu weydiiyey inaad tiraahdid masale kasta ammaan kuma kuma minid haddii qof aqoon-yahana aad tahay oo masaa'ilka cilmiga ah lagu weydiinaya masale ka mid midu ishkaal kaa galay ama aad garan weyday cilmigeeda inaad ilaahay u celisidoo tidhahdo allahu wa rasuuluhu aclam mushkilo ma leh laakiin adoon markii horeba aqoon lahayn haddaad iska dhigti qof aqoon leh oo haddana dadkii ay wax kumoodaan oo tii lagu weydiiyaba allahu rasuulu aclam aad tidhaahdid hadda aqoontii alla kacabsigay tanu ma ahane waa waa dacfi adiga ku haysta waay dacfi adiga ku haysta weeye inaad intaad tidhahdidna kuma ammaanay sababtoo markii hore ad meel xun istaagto adiga kugu munaasab ahaynba ayib allaa huwa rasuuluhu aclam cumar ibnu khadaab baa saxaabada maalin su-aal weydiiyey ayawadu axadukum oo suuraة اbaqara ku jirta ayuu yidhi ka warrama tafsiirkeeda maxay ka hadlaysaa allaahu aclam bu yidhahd ilaahay baa garanaya markaasuu yidha ama garta ama ha garanina wuu ku xanaaqay cabdullaahi bnu cabaas baa yidhi maskaxdayda waxaa ku wareegaya ayaddaa tafsiirkeeda oo qaabkaas weeye qaabkaas weeye marka qofku wuxuusan garanayn aqoon-yahanka ah waracnimo iyo xalaalmiiradnimo inuu allahu aclam u yidhaahdo ama allahu warasuuluhu aclam masaa'il sharciya dhib male waana ka soo hadalnay haddama la odhan karaa warasuuluhu aclam masalada waa soo tilmaana ayib alcishruuna masalada labaatanaad jawaasu takhsiisi bacdi nnaasi dadka gabal ka mid ah ku gooniyeeliddeeda ee ku gooniyeeliddooda bannaanideeda weeye bilcilmi aqoonta lagu gooni yeelo duuna bacdin qaarka kale ka sokay waa masalada hadday ayadoo kale soo mar oo waa maxay dadka ardada waad aragteen oo culimmadu markay dadka wax barayaan dadku waa qaybo qof waa bilow qofna waa qof xoogaa aqoontiisu kor u soo kacday isku kitaabo looma akhriyo mid waxaa arkaysaa kitaabo bilo waa loo akrin ajruumigaa loo akrin oo arbaciinkaa loo akrin oo safiinihii baa loo akrin oo cilmi mustawahooda aqoomeed baa intaa gaarsiisan bes kuwana waxaa loo akrinaya bukhaari iyo muslim iyo minhaajkii iyo alfiyatu bnu maalig iyo awdaxulmasaalig baa loo akrinaya ayaguna xoogaa way kor u kaceenoo awooddoodaa halkaa gaarsiisan marka kii arbaciinka awooddiisu joogtay ama safiinaha in la yidhaahdo minhaaj baa laguu akrin inuu muxaadar ahaan isaga dhegaysa mahana waqti bay ka qaadaysaa dalabulcilmi sidaa ku xaqiijin maayo marka cilmiga qaar ka mid ah dadka gooni qaarkooda in loo bari karo maadaama ay maadaamay xambaari karaan qaarkii kaleon fahmi karin awoodi karin saysan ugu fitnoobin looga daayo ayuu musanifku masalada u deliishanaya waana midda mucaad nebigu uu ku lahaa laa tubashirhum ha u bishaarayn oo marka ay tala saartaan jawaazu taksiisi bacdi annaasi dadka qaar ka mida ah ku gooniyeelidooda ee banaanidiisa weeye bilcilmi aqoonta lagu gooni yeelo iyo cilmiga beridiisa duuna bacdin qaarka kale ka sokay alxaadiyatu wاlcishruun masalada labaatan iyo koobaad tawaaducuhu nebiga tawaaduciisa weeye iyo hoos isudhigiddiisa lirukuubi اlximaari dameerka fuulitaankiisa uu nebigu sidaa u sameeyey sal ه alay slm maca alirdaafi asagoo weliba fangeliyay calayhi calaa rukuubihi fuulitaankii dameerka uu fuulay waa laba waxyeeloodoo meesha ka soo baxa kow dameerka haddii la yidhahda gaadiid ahaan gaadiid badan oo ka fiican baa jiro geel baa jiro fardaa jiro waxyaalo badan baa jiro baqlaa la helaayay nebigu dameer buu fuulay calayhi salaatu wasalaam inuu dameerka fuulay waxay ku tusinaysaa wax isla weynan iyo kibira nebiga inaysan ku jiran mutawaadic uu ahaa sal alayh wasalam in dameerkii noocaasahaa lala fuulo uu qof la fuushan yahayna waa tawaaduc baa iyana ku tusinaysaa waayo qofku hadduu isla weeyaan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo cid agtayda soo mari karta lama arko anaa meeshaan degan anaa gaadiidkan fuula cidi ma fuuli karto laakiin nebigu mucaad wax ka saaray calayhi salaatu wasalaam dameerkiina waa fuulan dameerka ama gaadiidka noolaha ah fuulitaankiisa dee waa soo marnayoo waxaa shardiga ka mid a ah, markaad fuulaysid inuu ku awoodi karo dameerkan ama neefkan geelaad fuulaysa waa ku qaadi karo ama laysla fuulayo ayib gaariyaasha ayaga ka warran gawaarida iyo diyaaradaha iyo doomaha iyo ayaga laftirkooda wax tankooda ka badan lama saari karo sababtoo ah dhib baa ka imaanaya gaarigii la rabay inuu tobankii waxa weyaan toban tan qaado ama waxaas uu qaado ama tobanki toban kiisoo kale uu yaryahay labaatan oo la rabay inuu qaado konton baan saarayaa iyo toban qof haddaa tirahda gaarigii toddoba qof loogu talagalaad waxaa tira ama afar qof toban baa saaraya war looguma talagelin shirkadii iyo kambanigii soo saaray uguma talagelin oo dowladdii ma ogola maya wixii gelaba geli meesha lacag baa ku jirtee soo mida arag kuwa darawaliinta oo dadka qaada shirkii qofka darawalka ee mid kale loogu talagalay dhexdiisu wuxuu dhiganayaa mid yar ah markaasaa laga yaaba laba qof meesha inuu ku maqmakeeyo gaarigaa hadduu inta hawshaa qaadi waayo jidkii uu sidaa kagala baxo ama dhibaata ku timaado mas-uuliyaddiisa asagaa qaadaya sababtoo ah wax ka badan buu saara adiga laftirkaaga fuulayey meeshaan halista ku jirta haddaad aragta inaad yeeshi ma ah mma cidno ila fuuli maysa waa inaad tidhahdo arrinkaa sidaa aad samaysid baa la rabaa ayib marka jawaazu lirdaafi alxaal athaaniyatu waalcishruun masalada labaatan iyo labaad jawaasu lirdaafi fangelidda bannaanideedii weeye ama isla fangelinta cala daabati gaadiidka dushiisa la isla fuulo waa sheegnayoo nimanku waa isla fuuli karaan haweenku waa isla fuuli karaan rag iyo haween maxaarim isu aho wax ka dhexeeya noocaasna waa isla fuuli karaan laakiin gabar ajanabi ahoo nin ku dhegan oo xabadka ku haysa lugahana dhinacyada ka ridatay arrinkaasi waa arin arrin fiican ma aha waa inay gabdhaha muslimaadka arrinka ka waantoomaan lana tarbiyeeyo guri walba gabar baa joogtee gabdhahaaga aad la hadashoo tirahda iska ilaaliya arrimaha noocaasoo kaleeta ah marka gaadiidka waa la wada fuuli karaa hadday daruura timaado maalan bikibiki baad wadataa gabar waxaad u tihiin meel cidlaa hayjad cidlaa taagan gabadhaa haddaadan qaadin ama cadow baa gacanta ku dhigin ama meeshayba oon naftu uga baxaysaaba maxaad samayn dee waa akhafu dararayn gabadha bikibikida intaad saartid qaad dameer haddaad saaran tahay soo fuul ku dheh geel haddaad fuushan tahay soo fuul ku dheh gaari keliga haddaad ogtid soo fuul kudhe sababtoo ah qofkan badbaadadiisa ka shaqaynaysaa markaas ayada ah waxaan ka hadlayna waa arrin iska caadi oo magaaladan la jooga ah ayib way xanuunsatay gabar waxaad u timi jidkii ku dhacday bikibiki baadna wadataa haddaadan meeshaa ka qaadin adugu waxaa laga yaabaa baabuurta inay jirto ama gabadha halis gasho waad badbaadinaysaa waad qaadi xataa gacmahaad ula tegaysaa waad qaadaysaa jirkeedii inaad taabato oo xaaraan kaa noqon mayso alraabicatu wاlcishruun ahaaliثatu wاlcishruun masalada labaatan iyo saddexaad fadiilatu mucaadi bni jabalin fadiilatu mucaadin mucaad fadligiisa weeye mucaadkii ibni jabalin ina jabal ahaa radia allaahu canhu xaggee laga qaada fadligiisa laba dhinac labadaba kow inuu nebigu gaadiidkan wax ka saaray waa qeyb ka mida fadligiisa iyo qaymayn nebiga agtiisa uu eh, qeymo ka leeyahay waa midda labaade cilmigaa nebigu uu ku gooni yeelay oo nebigu tilmaamaya mucaad inuu istaahilay cilmigan in loo sheego dadka qaar ka midana aysan weli mustawahoodu gaarin bislaashihiisa iyo waxay ku tusinaysaa aqoontiisa iyo fadligiisa labadaba nebiguna raggu aadka u jeclaa buu ka mid ahay weliba ku yihi mucaado ilahay darti baan kuu jeclaha qof sahlan miya qofkaas qofka nebi maxamed uu ku leeyahay dar ilaahay baan kuu jeclahay alraabicatu waalcishruun masalada labaatan iyo afraad cidamu shani haadihi tan ayada ah waxaa weeyaan arrinka weynankeeda weeye almas'alati ee mas'alada ah masaladan ayada ah oo towxiidka ah iyo bishaarada bishaaradan ayada ah oo qofkii ilaahay darti laa ilaaha ila allahu u yihaahdo towxiidkaa ku dhawaaqa masaladaas ayada ah waxaa ka imaanaya weynankeeda wey oo waa maxay dee jannada ilahay baa lagu galaya cidamu shani haadihi tan ayada ah weynankeeda weeye arrinkeedu weynankiisa almas'alati ee masalada ah baabu fadli اtowxiidi wamaa yukafiru min اdunuub baabkani waa baabkii labaad weeye kitaabka waxaan sheegnay lixdan iyo toddoba baab kitaabku inuu ka kooban yahay baabkii koobaad baan soo qaadana baabkii labaad waa kan haddii la yidhaahdo kitaabku waa lixdan iyo lix baabna baabkii wuxuu noqonaya oo aan kaa horeeta abwaabta lagu darina baabkana baabkii koobaad noqonaya baabu fadli اtowxiidi keliyeelidda ama towxiidka fadligiisa ayuu u baab yahay iyo wamaa yukafiru wixii towxiidku uu dhaafayo min adunuubi dunuub ah baabkii koobaad musanifku wuxuu kaga soo waramay towxiidku inuu waajib yahay kow arrinkiisuna inuu yahay arrin weyn towxiidka mar haddii intaa la soo sheegay wuxuu musanifku u arkay inay munaasab tahay halkan inuu ku sheego towxiidka waajibka nagu ah fadliga uu leeyahay kow iyo towxiidka qofkii la yimaada maxaa ka dhalanaya oo axkaam ah ah iyo fadli iyo wanaag labadaa qodoba baabka meeshu ugu sheegay musanifku raxmatullahi calayh ayib fadlu baabu fadli towxiidi wamaa yukafiru maada masderiya waa laga dhigi karaa baabu fadli towxiidi towxiidka fadligiisi ayuu baab yahay iyo wamaa yukafiru iyo takfiiruhu dhaafidiisa Ah, towxiidka dhaafidiisa dunuubta u dhaafayo mowsuulana waa laga dhigi karaayo baabu fadli towxiidi towxiidka fadligiisa ayuu baab yahay iyo wamaa shaygii yukafiru towxiidku uu dhaafayo oo min adunuubi dunuub ah waxa towxiidku uu dhaafayo dunuub ah dunuubtaani waa maxay dunuubta maanta waxaa laga wadaa wixii ilaahay uu waajib yeelay qofku haddii uu ka tago dee dembi buu gala wixii ilaahay uu ka xarimay hadduu sameeyana dembi buu galay labaduba waa laba khalad uu galay qofku mar hadday sidaa tahay jinsiga dunuubtao dhan baa loola jeedaa dunuub waajibaad aad ka tagtay ha noqoto ama wax xaaraam aad ku dhacday ha noqoto intuba way soo gelayaan intuba way soo gelayaan laakiin nusuusta musanifku uu keeni doona raxmatullaahi calayhi waxay ku tusin doontaa waa dunuubta calaaqa la leh xaqa addoommadu ay leeyihiin xaqa ilaahay uu addoommada ku leeyahay xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay sababtu waxa weeye qofka asagu xaqa uu leeyahay uu addoommada asagu ku leeyahay wuu ka tanaasuli karaa waa xaq uu ka tanaasuli karo qisaas baa ka suurtoobi karta xaqa bani aadamka laakiin xaqii ilaahay subxaanahu wa tacaala asagu inuu kua dhaafo mooyaane cid kuu dhaafi karta ma cid kuu dhaafi karta ma laakiin xaqa bani aadamku asaga laftirkiisu waa saas ilaahay mooyaane dembiga aad ka gashay alle cid kale kuma dhaafi karto aadamahaad kaa ka gashayna asaga unbaa kuu dhaafi kara wamuu ku cafin karaa wuu ka tanaasuli karaa waad ka qisaasan kartaa iyo waxyaala la ah ayib musanifku baabkan wuxuu ku sheegi doonaa dhowr nas ayuu ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayh shan adilo ayuu ku tilmaami doonaa baabkan aayad iyo afar xadiid buu tilmaami doonaa raxmatullaahi calayh takfiirka kelmadda wamaa yukafiru asalkeeda waxaa la yidhaahdaa waa ataqdiya daboolid dembigii aad gashay ilaahay inuu daboolo oo ceebtaada kuu qariyo ilaa ay kala mid noqoto qof aan dembiba gelinba aan waxba samaynba ilaahay inuu kuu dhaafo ayib <clears throat> marka u fiirso baabu fadli الtowxiidi wamaa yukafiru min aلdunuubi iyo waqowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay uu yidhi aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankoodii bidulmin gardarro ulaa'ika kuwaas lahum ayaga waxaa u sugnaaday al almnu nabadgelyo wahum ayaguna muhtaduuna kuwa toosanee hanuunaya weeyaan aayaddanu waxay tilmaantay laba waxyaalood dadkii laga helo laba waxyaalood ilaahay inuu siinayo adiga laba haddii lagaa helo ilaahay labuu ku siin iimaan in lagaa helo kow iimaankaagiina dulmi aadan dhexgelin ee iimaan khaalisa uu yahay aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin labadaa waa in lagaa helo ilaahay wuxuu kuu qaaday ulaa'ika lahum اlmnu nabadgelyu kow wahum muhtaduuna iyo hanuun labadaasu ilaahay kuu ballanqaado marka adiga labada hore ha lagaa helo ballanqaadka ilahay waad helaysaay aayaddaani markay soo degtay saxaabadu aad bay uga murgeen aayaddan waxaana u soo baxdo ay u fahmeen dulmiga aayaddu ay ka hadlayso dulmi kasta inuu yahay haddii aad hanuun rabtid amnina aad rabtid dulmi iska ilaali iimaanna la imow saxaabadu marka waxay yidhaahdeen qof aan dulmi ka dhicin lama arko bani aadam baa waa la wada khaldamaya marka sidaa awgeed amnina heli mayno nabadgelyana heli mayno maadaama ulmi naga dhacahay nabi allow yaa kasoo bixi karaa hawshaa markaasuu yihi dulmigu kaad moodeen ma aha miyiidan akrin biyo qowlkii luqmaan uu wiilkiisa ku lahaa ina shirka la dulmun cadiim gaalnimada weeye waxa laga hadlaya aladiina aamanuu walam yalbisuu aan ku dhex darin iimaanahum iimaankooda bidulmin ay bishirki tafsiirkaas nebi maxamed baa ku fasiray calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdullaahi bn mascuudna weeyaan ayib marka adduunka intay joogaan dadka ahluliimaanka ah ilaahay wuxuu siinayaa amni oo see amnigaasu yahay laba laba qaab buu noqonaya shareecada ilaahay markay ku dhaqmaan oo diinta ilahay ku dhaqmaan amni iyo nabadgelya helayaan haddii ay meesha ay ku nool yihiin caqabaad iyo cabsi iyo murugo iyo tiraanya ka jirtana maadaama uu ahluliimaan yahay iimaankiisa qalbiga wuxuu u gelinayaa farxad aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay buu ilaahay ammaanayay markaasaa waxaa ka mid ah waxyaalahay ku imaa ku ammaanan yihiin ilaahayna uu siinayo iimaanka ku siinayo alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub qalbigaa kuwa xasilaya marka xataa cabsi hadday jirto magaalada caawa laga qaxaya dhib baa dhacahaya wax saasaa imaanaya iimaan buu leeyaho qalbigiisaa u degan waa midda labaada aakhare markuu tagana ammaan buu helayaayoo cadaabka ilaahay wuu ka nabadgelaya adduunkana ammaan aakharana ammaan wahum muhtaduuna adduunka waa hanuunsan yihiin maadaamay iimaan leeyihiinoo tubtii toosnayd bay cagta ku hayaan aakharana waa hanuunsan yihiin oo markuu aakhara tago booska uu jannada ku leeyahay ma seegayo garan maramaya waa garanaya marka adduunka iyo aakharaba waad hanuunin adduunka iyo aakharaba amni baad helaysaa laakiin waxaa ka horaysa aamanuu walam yalbisuu iimaanahum iimaan saxa oo suuban oo wanaagsan sidaasaa marka laga hadlaya siyaaqa aayaddu marka shirkigaa weyn ayuu ku tusinaya in laga hadlayo walam yalbisu iimaanahum bidulmin waa shirkiga weyn oo gaalnimada ah tafsiirka nabiga ayaana ku tusinaya sala allahu calayhi wasalam waa midda labaadee ishkaalkii saxaabadu ay keeneen oo yidhaahdeen yaa dulmi ka badbaadaya iyo tafsiirka nebigu uu fasiray intaasba waxay ku tusinayaan aayaddu dulmiga ay ka hadlaysa waa shirki dulmiga qaybuu leeyahay qaybaha waxaa ka mid a ah inaad naftaada dulmi ka geshid naftaada dulmigaad ka gelaysa waxaa ka mid a ah, wax ilaahay kaa xarimay inaad samaysid ama wx ilaahay uu kugu waajib yeelay aad ka tagtid waa dulmi aad naftaada ka gashay waxaa ka mida ah insaanka iyo makhluuqa kale dadku ay dulmiyaan ayadana ayadana lama ogola waa muxaram waxaa ka mida ah ilaahay aad ka gelaysidoo xuquuqdii ilaahay uu kugu lahaayo ahayd an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an inaad cid kale u leexisid ayaduna waa dulmi saddexdaa qaybood oo dulmigu u qeybsamo midna laguma ogola naftaada ha dulmin muxaram ha samayn waajibna ha ka tegin bani aadamka ha dulmin xuquuqdooda ilaahina dulmi ha ka gelinoo wixii uu kugu waajib yeelay ha dayicin sidaasay ka hadlaysaa marka ayaddu ayib can cubaadata bni saamit waa daliilkii labaad oo u uu sheegay raxmat ullaahi calayhi ubada cubaadata bni saamit waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxii shahida qira an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusa jirin ila allaahu alla maahani waxdahu keligii xaalo uu alla yahay laa shariika cid wax la wadaagtaana lahu alla aysan u sugnaan qofkii sidaa qira wa anna muxameda nebi muxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay qira iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii wa anna ciisa nebi ciisena cabdullaahi ilaahay addoonkiisii inuu yahay qira iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii iyo wa kelimatuhu ilaahay kelimadiisii iyo weedhiisii kelmaddaasoo alqaa ilaahay uu riday haa ayada ilaa maryamo maryamo xaggeeda iyo wa ruuxu naf oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay inuu yahay qofkii qira waljannata jannadana qira xaqun xaq inay tahay wannaara naartuna xaqun xaq inay tahay qira adkhala wuu gelinayaa hu ruuxaas allaahu alle aljannata jannada ayuu gelinayaa calaa maa kaana wixii ahaaday dushii asagoo ku sugan oo min alcamali camal ah akhrajaa xadiidkan waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim hu asaga akhrajaa tatniyadaasi bukhaari iyo muslim baa xadiidkan soo saaray hu asaga walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi citbaana citbaan ibni maaliga xadiidkiisa xaggiina uga sugnaaday nebigu inuu yidhi fa inna allaaha alle xarama wuxuu ka xarimay cala nnaari naarta dusheeda man ruuxii qaala yidhaahda laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla mooyaane yabtaqiya xaalo uu ku dalbaya bidaalika dhawaaqaas uu kelmadda ku dhawaaqay wajha allaahi ilaahay wejigiisa iyo raali ahaanshihiisa uu ku dalbayo dan kale uusan ka lahayn xadiidkani waa xadiid weyn oo aada masaa'il muhima ah uga hadlaya wuxuuna xadiidkani tilmaamay dhowr waxyaalood oo shan ah ama lix waxyaalood oo jannada ilaahay qofku uu ku mutaysanayo kow waxaa ka mid ah shahaadateynka man shahida an laa ilaaha ila allaahu baa ka mid ah shahaadada waxaa la yidhahdaa afar martabay leedahay iyo afar darajo markaad ereygan ku dhawaaqaysa ashhadu an laa ilaaha ila اllah ana muxamadan rasuulullaahi kow waxaa lagaa rabaa cilmi iyo ictiqaad inaad ogaatid macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa allah maahane laba waxaa lagaa rabaa inaad ku dhawaaqdid oo haddaad tirahda qalbigaa ii buuxa laakiin afkayga maya dan kalaan ka afka aad tirahdi ma lagaa yeelayo waa inaad ku dhawaaqdid waa qodobka labaad qodobka saddexaadi waxaa weeye wixii noocaas ahaa waa inuu ku dhaqmo qodobka afraadna waa inuu dadka baro waxa ay keensanaysa laa ilaaha ila allahuna waa inuu u hogaansamo laa ilaaha ila allahu wax la isaga maaha waxbay keenaysaa waxbay kaa reebaysaa waxbay ku faraysaa waa inaad tihahda waa qaata siday tahan u qaata waa inaad tihahda ayib man shahida an laa ilaaha ila allaahu kelmaddaa u fiirsa inta jeero la tawxiidi la adkeeyey man shahida qofkii qira an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alla maana kow waxdahuba haddana lagu dara intii hore way ku ekayd lakin waa lasii adkaynaya keligii inuu yahay waa labo haddana waxaa lagu sii adkeeyey laa shariika lahu cidina inaysan ilaahay wax la wadaagin waa inuu qiro saddexdaa waxyaaloodba ilahay waa inaad uqirtay shahida an laa ilaaha ila اllah kow waxdahu waxaa marka tan afraadi ay noqonaysaa wa anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu waxaad nebi moxamed uga markhaati kacday laba waxyaalood alcubuudiyatu warisaala horta addoon nebi moxamed inuu yahay waa addoon yuu addoon u yahay allah cid kalow addoon u yahay lama arko ilaahay buu addoon u yahay inaad ilaahay addoon u noqotidna waa sharaf iyo qaymo subxaana aladii asraa bicabdihi soo ilahay kuma ammaanin suuraة اsra tan ka hoosaysa fiiri suuraة اkahfi alxamdu lilahi اladii anzla calىa cabdihi waayo cabdigaani waa nebi moxamed alayh الsalaatu wasalaam marka nebi moxamed horta inuu addoon ilaahi yahay waa inaad qirti oo uusan ahayn ilaahay la caabudo ma aha nebi moxamed cibaado mid mudan asagoo iskama cibaado allah iska leh wa rasuulahuna waa maxay fariinside ergey ah oo xag alle ka yimid ee dadkan khayr iyo wanaag ilaahay ula soo diray inuu yahay oo uusan ahayn ruux isbaynfartiimaya siday qurayshi ku yidhaahdeen waa kaahin iyo waa saaxir iyo waa faalalow iyo midna ma aha waa rasuul ilaahay ilaahayna ma aho cibaado ma mudna beenaalada ma aha siday kuwaasu sheegeen waa rasuul alle nebi moxamedna labadaas uga markhaati kaca wa anna ciisaa cabdullaahi wa rasuuluhu waa intii nebi maxamed uga markhaati kacay nebi ciisena uga markhaati kaca inuu yahay addoon alle oo aan ilaahay ahayn sida kiristaanku ay aaminsan yihiin kuwan haddaan dhex joogno soo kiristaanku ilahay kama aaminsana nebi ciise inagu waa lena maya waa ilaahay maahane waa addoon ilaahay u leeyahay wy wa rasuuluhuna wuxuu radin ku yahay yuhuudda oo yuhuuddu waxay leeyihiin nebi ciise garac buu ahaa hooyadina zaaniyad bay ahayd lacnat ullaahi calayh marka nebi ciise maadaamuusan aabba lahayn hooyadii baa garcatay asaguna waa wacal bay yidhahdeen way caayeen way aflagaadeen ilaa markii dambe ay yidhaahdeen adduunkaba waa inaan dhaafinaba markaasay haddana waxay ku andacoodeen inay dileen markaasaa ilahay wuxuu leeyay bal rafacahu llaahu ilayh wamaa qataluuhu wamaa salabuuh mana aysan dilin mana aysan deldelin beentood waaye bal rafacahu allahu ilayh marka labadaa qoloba deli wuu diidan yahayo ilaahay maaha nabi ciise cabduhu ilaahay addoonkiisii weeye waladu zine iyo beenaale iyo garacna midna maahane wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii wey kuwaa la soo dirsaday nebi ciise marka inta lagu tilmaamay fiiri ziyaadooyin buu wataa wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa kelimatuhu ilaahay kelmadiisii inuu yahay buu rumaynaya weydhiisi alqaahaa ilaa maryamo maryamo uu usoo tuuray oo xaggeeda usoo tuuray oo waa maxay nebi ciise markii la abuurayo aadamaha marka la abuurayo afar marxalay maraan afar qaybood weeye qayb aan rag iyo dumar midna ayagoon soo marin ilaahay abuuray waa nebi aadan oo kale aabbo laga abuurayna male hooyo dhashayna maleh iyo qayb rag laga abuuray waa xawaa umunaa xawaa nebi aadan baa laga sameeyey oo laga abuuray iyo qayb dumar xaggooda keliya laga abuuray waa sida nebi ciise oo kale aabba ma lahayn iyo aadamaha intii ka soo hartay oo aabbii hooye iska dhaleen marka nabiyullaahi ciise wuxuu ahaa kelimatuhu alqaaha ilaa maryamo kun ah kuntaasu ku ahaaday wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama marka waa saasoo ilaahay nebi ciise markuu abuurayey kun ayuu ku abuuray aabbe iyo hooyo intay isguursaday ayaga laga abuuray ma jirin kun baa la yidhi sidaasu ku abuurma waa qodob wa ruuxun waa naf oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay qolyaha kiristaanka ah iyo kuwo malaaxido ah oo xataa kuwo soomaaliya ka hadlayaan arkayo hawshaas waxay leeyihiin qur-aankiinna iyo sunnadiinna baa waxay qabaan nebiyulaahi ciise inuu yahay qayb ilaahay ka tirsan oo ilaah u yahay war xaggee ka keenteen xadiidkan iyo aayaday keensane waxay leeyihiin wa ruuxun minhu waa naf xag ilaahay ka ahaatay marka waa qayb ilaahay ka miday leeyihiin halkaasi u deliishadeen waa khalad ilaahay waxyaalaha loo idaafeeyo loo tiiriyo sida tanoo kaleeto ruuxun minhu iyo naaqatallaahi hashii alle iyo baytullaahi ilaahay gurigiisa oo kaleeto waxyaalaha ilaahay loo tiiriyo loo idaafeeyo labaa loo qaybiya inay tahay wax ilaahay daatadiisa ku tacalluqa oo ilaahay aan ka soocnay sida cilmiga iyo qudrada iyo waxyaalaha la midka wax daatada ilaahay ay ku taagan tahay taasoo kale marka ilaahay loo idaafeynayo o la odhanayo ilaahay qudradiisa iyo ilaahay cilmigiisa waa tilmaan ilaahi uu leeyahay oo ilaahay loo tiirinayo cilmiga ilaahay iyo qudrada ilaahay iyo awoodda ilaahay waa taas laakiin hadday tahay daata ilaahayba ka dhex baxsan sida intaan hadda sheegnay oo ah naaqat naaqatallaahi beytullaahi waxaa weeyaan ruuxun minhu iyo waxyaalaha la midka ah waxay noqonaysaa waa makhluuq ilaahay uu abuurtay oo ilaahigii abuurtay loo aanaynayo marka wa ruuxu naf weeyo minhu alla xaggiisa ka ahaatay waa makhluuq ilahay abuuray adiguba ruux baa tao minhu ilahay aggiisa ka ahatay ilahay baa ku abuuray ilaahay baa ku abuuray marka qaabkaa unbaa laga wadaa inaysan arinku ku tusinayn inuu qayb ilaahay ka mida ciise yahay waxaa lagu burinaya qur laftirkiisa laftirkiisaa wuxuu sheegay markuu ilaahay ka warramayey inuu waxyaalo badan inoo fududeeyey wasakhara lakum ma fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu ilaahay idinka wuxuu idiin sahlo idin fududeeyey dhulalka iyo cirarka iyo waxa u dhexeeya jamiican mid kasta minhu alle xaggiisu ka ada marka ma waxaad cirkuna waa qayb ilaahay ka tirsan dhulkuna waa qayb ilaahay ka tirsan dadkuna waa qayb ilahay ka tirsan miyaad leeda ma ohan kartid haddaba waa yahay minhudaas meeshaad marisay wa ruuxun minhuna mari nebi ciise marka qayb ilaahay ka tirsan mahana waa addoon alle wa ruuxun minhuna waa tashriif sida baytullah iyo naaqatullahi oo kaleeto waljannatu xaqun wanaaru xaqun jannada iyo naartu waa wax makhluuqa ilaahay ka mido ah. labaduba hadda waa abuuran yihiinoo wey jiraan nebiguna waa soo arkay sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha dhexdooda ka jira qayb ka midana wuu inooga warbixiyey ilaahayna jannada wuxuu ugu talagalay dadkiisa wan wanaagsan inuu ku karaameeyo cadaabkana sharafta looga qaado kuwa ilaahay caasiyey lagu ihaaneeyo adkhalahu llaahu ljannata ilaahay baa jannada gelinaya muslim kasta jannada u gelaya labay u qaybsantaa musbaqanba inuu galo ilaahay hanaga yeelo asagoon wax xisaaba soo marin oo cadaab soo marin isla markaba jannada in horey laga geliyo ama ma'aalan oo ah inuu ku dambeeyo xataa haddii la soo cadaabo oo dunuubtii uu galay loosoo laga soo jirabo oo laga soo dhaqo qof aan daahir ahayn jannada geli maaye wuu ku dambaynaya jannaduu ku dambaynaya marka labadaasay u qaybsantaa musbaqan iyo ma'aalan calaa maa kaana wuxuu dushiisa ku sugnaado calaa maa shay dushii ku sugnaado kaana ahaadayo min alcamali camal maxaa laga wadaa camal xun ha ku dul sugnaado ama camal wanaagsan ha ku dul sugnaado camalkiisu camal yar ha noqdo ama camal tiro badan ha noqdo marba haddaad towxiid qabri la gashay janna kuu dambaynaysa wixii khaladaadoo kaleoo dhacay oo ilaahay aad ka gashay oo aan gaalnimo gaarsiisnayn ilaahay doonitaankiisa aad ku hoos nooshaayo haduu rabana wuu ku cafin haduu rabana wuu ku cadaabin midaad ku dambayn doontiidna labadaa lama oga haddii lagu cadaabayo adiga gaalka isku si laydiin cadaabi maayo isku meella laydinku cadaabi maayo isku sina ugu waari maysaan isaguna waa ku waarayaadna waa lagaa soo saaraya ayib xadiidkan dambeeto waa daliilka saddexaad oo baabka baabkii hore ah, aayaddu kii daliilkii koobaad aayaddu ahaa kan labaadna xadiidka cubaada kan saddexaadna waa xadiidkan citbaan xadiidkan wuxuu kii hore ku laray oo ku lifaaqay fa ina allaaha xarama cala annaari ilaahay naarta waa ka xarimay man qaala laa ilaaha ila allaah intaas kii hore waa watay maxaa soo cusbaanaday yabtagii bidaalika wajha allaahi munaafiqi waa meesha ka baxay munaafiqu laa ilaaha ila اllah muxamadu rasul lahi wuu yidhaahdaa laakiin ilahay darti kama ah marka laa ilaaha ila اllahu qofkii yidhaahda yabtagii bidalika wajha اllahi marka waxaa meesha ku xihan dar ilaahay waa inay kaa tahay laa ilaha illa اllah yaqiin waa inaad gaartay oo ilaahay inuu macbuud xaq lagu cabdaa jiraan isaga mooyaane waa inaad ku dul dhimatid oo qofkii laa ilaaha illa lahu hadda inta yihahda kabacdi diinta ka baxo waabaan ohan jiro janno ku gelayaa ma jirto may dhacaysa arrinkaasi yabtagii bidalika wajha allaahi ilaahi naarta waa ka xarimay xarimiddaas ilaahay uu ka xarimay labay u qaybsantaa oo waa maxay ilaahi naarta waa ka xarimaa kuliyanba aslanba maba gelayaba ama maye xarama allaahu cala naari ila fa xarama cala naari ilaahay naarta wuu ka xarimayaa inuu ku waaro wuu gelin laakiin ku waari maayo taasina qaybtaasaa lagaga warramaya xadiidkaas qaybtaasna bukhaari iyo muslim baa wariya waa xadidka saddexaad oo baabka kan afraad ma ku dari karaa so waqti waa dhac wallah aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi